alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliiman kasiira mowduuca inoogu dembeeyey wuxuu ku saabsanaa annaaqidu alcaashir waa sharaxnay waana ka hadalnay sheikhu in kale oo gebagabada kitaabka ah ayuu ku sii daray oo baabka sii caddaynaysa qaala shaykhu raximah ullah walaa farqa fi jamiici hadihi alnawaaqidi bayna alhaasili waaljaaddi waalkhaa'ifi ila almukrah farqima dhexeeyaan nawaaqidda dhammaantood waxyaalaha islaamnimada burinaaya dhammaantood kuwa uu sheikhu sheego keliya kuma koobnee xataa kuwa kale aanu sheegin iyo kuwuu sheegayba bayna alhaasili waaljaaddi waalkhaa'if kii markaa kaftamayey oo kaftan u odhanaayey hadalka gaalnimada ah iyo kay dhabta ka ahayd iyo kii cabsiya ka keentay oo baqasho uu baqanayo daraaddeed hadalka kufrigaa ugu dhawaaqay ama ficilka gaalnimada u sameeyey farqi ma kala lahaa ee dhammaantood way gaaloobayaanoo milladay ka baxayaan ila almukrah marka laga reebo kii la dirqiyey oo shayga gaalnimada ah lagu khasbay ee odhaahda ama ficilka ah lagu dirqiyey kaa la dirqiyey la ikraahay ikraah muctabara oo shuruuddiisii dhammaystirtay haddii qofka la dirqiyey ugu dhawaaqo ama u sameeyo waxa gaalnimada ah nafurad oo qalbigiisu iimaankii aanu iska beddelin kuma gaaloobaayo waciidka gaalnimada ka dhalatana mutaysan maayo waayo ilaahay baa ka soo reebay man kafara biاllahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha waqalbuhu muطmaئinu biاliimaani walakin man sharaxa bilkufri sadran facalayhim gadab min allahi walahum cadaab cadiim marka waxaa la soo reebay keliya mukraha la soo reebay waxaa loo jeedaa ciddii markaa la imanaysay shayga gaalnimada ah ee samaynaysay waxaa laga soo reebay ka mukraha ashyaa kale oo dee cudurdaara noqdaan waa jiraan sabqulisaanka wuxuu markaa qofku yacni khata'an uga soo baxa ee aanu u qasdin dee kuma gaaloobaayo waayo kaasi waxa weeye khata'u inuu marfuuc yahay addilo kaley leedahay oo ummadda khata'an loo qabanay rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'naa saas waa ka nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu allah yidhi qaala allaahu qad facaltu xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey allah wuxuu yidhi sidaa waan yeelay oo bimacnaa waxaa yacnii ku halmaantaan ama khata'an idinka dhace aydan u qasdin idiin qaban maayo walaysa calaykum junaaxun fiima akhta'tum bihi walaakin maa tacammadat quluubukum nusuusaa ku soo arooray ina allaha wadaca can ummati alkhata'a walnisyaana wama stukrihuu calayhi xadiiska culammada qaarkood ay quweeyeen axaadiisularbaciinna ka mid ahaa wuxuu sheegayay lafdiga ugu xoogga badan ina allaha wadaca can ummati alkhata'a walnisyaana wama stukrihuu calayhi waxaa kutubaha qaarkood kollay ugu yimi arbaciinkana ugu yaallaa rufica can ummati alkhata'u walnisyaanu wama stukrihuu calayhi laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay tilmaameen lafdiga haabitka inuu yahay in allaha wadaca an ummati alkhata'a walnisyaana wama stukrihu calayh marka wixii khata ah qofka looma qabanaayo waxaa dhici karta qofku inuu is yidhaahdo erey ku dhawaaq deedna eray kale yidhaahdo yacni kuma dembaabaayo hadduu khata'anna ugu dhawaaqo shay gaalnimo ah kuma gaaloobaayo saas waata nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka warramay ninkii uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam akhta'a min shiddati alfarax yacni wuxuu is yidhi waxaad tidhaahdaa isagoo aad u faraxsan waa qisa macruufa eh xadiiska saxiixa ee allaahumma anta rabbii wa ana cabduk buu is yidhi dheh markaasuu dabeedna ku halmaamay oo yidhi allaahumma anta cabdii wa ana rabbuk waa dabagediyey nebiguna wuxuu ka yidhi calayhi asalaatu wasalaam akhta'a min shiddat alfarax markaa khata'a ama sabqulisaanka wixii ku soo baxaa qofkii loo qaban maayo waa miduu markaa ku dembaabaya ma acdaar kalaa jirtaa waxaa jira junuun baa jiri karaa qofka majnuunkii waa marfuuc alqalam yacni marka waxa weeye siqar baa jiri kara sabinnimo inaanu qofku ku qaangaadh ahayn wa can isabiyi xataa yaxtalim wa can ilmajnuuni xataa yacqil yacni waa taa xadiiska ay ku soo aroortay yacni marfuuculqalam ciddii ah iyaguna markaa waxay kuma gaaloobayaan haddii gaalnimada ay ku dhawaaqaanba gaalnimada hadday ku dhawaaqaanba waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood shay aanu qofku garanayn oo loogu cudri karo inuu kufri ku dhawaaqo ama markaa yidhaahdo ayaa markaa dhici karta arrinkaasina bes ay ka taho jahli ka tahay ugama jeedno ruux kasta oo jaahil ah waa loo cudraa muraadku ma aha hada khalad jaahilba looma cudrana iyaduna waa khalad laakiin xaqu labadu u dhaxeeyaa jahliga waxaa ka mid ah mid qofka loogu cudraayo iyo mid aan loogu cudrayn marka awqaadda loogu cudraayo jahliga wuxuu noqonayaa mid isagoo kufrigii la yimi hadduu noocu loogu cudrayey uu yahay haddana aan xukunkii kufriga lagu xukumay xukunkii kufriga aan lagu xukumayn waa garan karaa yacni qoladii markaa tidhi ee xadiisu cahdiga ahayd ijcal lanaa daata anwaadin kamaa lahum daatu anwaad daatu anwaad noo yeel bay yidhahdeen sida iyagaba daatu anwaad ugu sugnaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay ficilkoodu inuu la mid yahay dalabkoodu sidii dalabkii reer banu israa'iil qultum waladii nafsii biyadihi kama qaalat banuu israa'iila limuusa ijcal lana ilaahan kama lahum aaliha waxaanay culammadu tilmaameen yacni marka arrinka noocaasi inuu jahli uga dhacay marka jahliga in loogu cuduray oo aan lagu gaalnimo xukmin ayaa markaa laga qaadanaya calaa kulli xaal addilo kale waa jirtaa wamaa kaana allahu liyudilla qowman bacda id hadaahum xataa yubayina lahum maa yattaquun ayaa ka mid a waxaa ka mid yacni mucaad bnu jabal inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam u sujuuday yacni sujuudda uu markaa u sujuudayna muu garanayn in markaa aynay bannaanayn inaynay bannaanayn waa jirtaa sujuudda sharaa'icdii hore qaarkood sujuudda nooc ku bannaanaa inay jirtay laakiin shareecada nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam sujuud makhluuq loo sujuudayo itlaaqan bannaani ma jiro waxaanay markaa noqonaysaa mid waxa weeye dhammaan shareecadii sidaas sujuudu taxiya markaysa ama markaa yacni bannaysay sharaa'icdii hore lagu banneeyey in la nasakhay sidaas aawadeed yacni markaa ay sujuuddii tahay mid waxa weeye markaa allah lagu gaar yeelay marka ay tahay marka waxa weeye mucaad ibnu jabal garashada aanu garanayn daraaddeed waa loogu cudray mawduucaasi kollay yacni markaa tafsiilkiisu wakhti kale ayuu markaa u baahan yahay laakiin hadda ishaarada ayaynu markaa ku dhaafaynaa tilmaanta iyo ishaaradaynu ku dhaafay calaa kulli xaal qofka mukraha in la dirqiyo ikraahu wuxuu noqdaa cudurdaar buu noqdaa qofka markaa kaftamaya ama istihzaa la imanaya waa ku gaaloobaya hadduu shay gaalnimo ah kaftan iyo istihzaa ula yimaado aayaddii suuratu tawba ayaana caddaynaysa allah waxau yidhi qul abillaahi waaaayaatii warasuulih kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum waxay ku gaaloobeenna waxay ahayd istihzaagay la yimaadeen bay ahayd taasay ku gaaloobeen waxaa laga qaadanayaa waxaa lagu gaaloobaa caqiidatulqalbi keliya inaynay ahayn marka kufriga in ictiqaad lagu koobaa waa arrin khalad oo ansax ahayn waxa uu qofku ku gaaloobi karaa waxay noqon kartaa odhaah keliya oo aan wax kale raacin oo biqasdin wa macrifa lagula yimi yacnii loo badheedhay cudurdaar kaleoo kufriga ka baajinayaana aanu jirin qowl keliyoo lagu dhawaaqaa millada laga bixi karaa oo aan ictiqaad loo odhanaya ama istiizaa ama wax la mida loo yidhi hadda maaragta waxaa lagu gaaloobi karaa camal keliya uu qofku la yimi oo aan ictiqaad iyo odhaahitoonna raacin waxaa lagu gaaloobi karaa ictiqaad keliya oo aan laguna dhawaaqin camal ahaanna aan wax camala lala iman caqiidatulqalbi keliya oo shay kufriya la ictiqaadiyo baa lagu gaaloobi karaa milladda laga bixi karaa laakiin waa kufri khafiya oo haddii aan markaa daahir ahaan la muujisan dee kufru nifaaq bay noqonaysaa kufrigii munaafiqiintay noqonaysaa ictiqaadiga ahaa ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar waxaa lagu gaaloobi karaa shaki keliya oo lala yimaadaa lagu gaaloobi karaa sidaas aawoodeed camal laguma gaaloobo waa arrin baatil ah oo nusuusta qur'aanka iyo xadiiska iyo ijmaaca ahlusunna waljamaaca intaba ka hor imanaya intaba ka hor imanaya odhaah keliya in lagu gaaloobi karana nusuusta iyo ijmaacuba waa ku sugan yahay laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam waa gaaloobeen kuwii yidhi yacni marka allah waa masiixu bnu maryam waa gaaloobeen allah ma odhan qaaluu waactaqaduu ma odhan haddii ictiqaadku shardi u yahay waa lagu dari lahaa laakiin manaatu lkufri maxaa laga dhigay manaadka kufriga ku xidhan yahay odhaahda keliya ayaa laga dhigay inay ku dhawaaqeen ictaqaduu lama odhan qaaluu iyo wactaqaduuna la darin waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay yidhaahdaan nimankan hadalka yidhi kiristaan bay ahaayeen arrinay caqiidaysnaayeen buu ahaa inay sidaas tahay saasaa loogu gaalnimo xukmiyey in la yidhaahdaa dhici karta laakiin waxaa la odhanayaa haddii markaa siyaa la yidhaahdaba yacni mid baajinaysa ma aha waayo waxaa lagu gaadhaysiiyey odhaahda keliya weeye odhaahda keliya weeye saas aawadee hadduu qof muslime xataa kaftan iyo istihzaa u yidhaahdo isagaan ictiqaadsanaynba ina allaha huwa almasiixu bnu maryam kafara daahiran wa baatinan kor iyo kal waa gaaloobaya lama odhanayo kafara daahiran daahir keliyuu gaaloobay lama odhanaayo waxaana suurtoobi karta inuu hoosta muumin ka yahay la odhan maayo hada baail waxaa la odhanaya kafara daahiran wa baatinan baa la odhanaya marka odhaah keliyaa lagu gaaloobi karaa culammada ahlusunna waljamaacana waa ku ijmaacsan yihin camal keliyaa lagu gaaloobi karaa lala yimi culammada ahlusunna waljamaacana waa ku ijmaacsan yihiin acmaasha qaarkoodna gaalnimo inay tahay baa lagu xukumay markaa sidaas aawadeed waata markaa culammadu markay ka warramayaan acmaasha markay ka hadlayaan waxay u qaybiyaan camalun yudaadu liimaana min kulli wajhin iyo camalun laa yudaaddu aliimaana camal iimaanka mudaadi ku ah sida alcallaamatu ibnulqayimba kitaabkiisa alsalaatu wa xukmu taarikiha risaaladiisa la yidhaahdo alcallaamatu ibnulqayim mabaaxista hore oo ictiqaad ku saabsan waa ku tafsiilinaya marka mawduuca aad baan ugaga hadlayaa wuxuu odhanaya camalkii waa la qaybinaya culammada kalena waa sheegaan culammada marka ahlusunna waljamaacana waa ku ijmaacsan yihiin camal kelii inuu noqon karo kufri akbar waatay culammadu tusaaleeyaan musxafka hadduu qofku isagoo qur'aankii garanayaa ogaan nijaasada ugu tuuro yakfur kafara daahiran waa baatinan yacani markaa si badrheedha hadduu ugu tuuro waa ku gaaloobaya laakiin isagaan musxafkii arkayn hadduu dee khata'an ay dhacdo inuu isku taagay meeshana aanu ogeyn musxaf inuu ku sugan yahay rixligiioo meesha yaalla iyo gurigiioo madow soo gala dabeedna wuxuu isku taagay musxafkii buu isku taagay ma ogeyn meesha musxaf inuu yaallo ya markuu ogaaday deg deg waa inuu markaysa markaa waxaan uga qaadaa oo markaysa markaa arrinka noocaasa uu ka baxa kuma gaaloobaayo arrinkaas hadduu khata u dhacay laakiin hadduu isagoo garanaayo u badrheedhay inuu ogaan isugu taago musxafka qur'aanka ah ama ogaan nijaasada ugu tuuro yacni markaysaa yakfur waa gaaloobaya culammaduna waa ku ijmaacsan yihiin biijmaaci ahli ilcilmi wax khilaafi kuma jiro addamaarta marka culammada markaa madaahibtu afarta madhaboodba kutubtooda fiqiga ah waxay tilmaamayaan qofka markaysagaa yacni gaalnimo la yimaadaa ama gaalnimo ku dhawaaqaa inuu markaa gaaloobayo yacni sawaa'un kaana biistihzaa'in aw bicinaadin aw biictiqaadin yacni way nas garaynayaan min kulli madhab abwaabtanoo kale waxaa aad looga daalacdaa kutubta ictiqaadka ee gaarka ah ee laga qoray waa laga daalacdaa waana laga faa'iidaystaa waxaa kaloo aad looga faa'iidaystaa kutubta fiqiga ah madaahibta kala duwan ee madaahibu ahli sunna in marka waxa weeye loo noqdo kutubta fiqiga ah oo dabeedna baabka markaysagaa yani baabu ridda ama kitaabu ridda ama yani marka almurtad baabu lmurtad abwaabta noocaasa ama kitaab ha ka cabbiraan ama baab ha ka cabbiraan yacni abwaabtaa in loo noqdo weeye abwaabta wax badan bay culammadu ku sheegaan suwar badan bayna ku tiriyaan waxay ka mid tahay waxyaalaha qofku yacni mawduucan uu ku ifsanayo marka uu ku fahmayo ayay markaa ka mid tahay marka waxaa lagu gaaloobi karaa shaki keliyuu noqon karaa ictiqaad jaazima halkii laga rabay yacni qofku shakiyo oo ictiqaadkii jaazimkaa la iman waayo hadduu yowmulaakhirku inuu jiro ama bacsigu inuu jiro ana nebigu rasuul xaqa inuu yahay uu ka shakiyo qofku yakfur waa gaaloobaya hadduu ka shakiyo yowmulqiyaamuhu inuu jiro waa gaaloobaya jannadu inay jirto hadduu ka shakiyo waa gaaloobaya kufri akbar ayuu markaa ku dhacayaa mujaradu shaki ayuu kufrigu ku imanaya ya innagii hore u soo sheegnay mawduucaana uga hadallay marka ashyaada lagu gaaloobaa ictiqaad keliya ma aha saas aawadeed dacwatu ahli sunnati wal waljamaaca yacni dadka qaarkood waxay ku masabidayaan oo ah waxay qabaan kufriga in lagu koobo caqiidatu alqalbi arrinka noocaasi waa baatil waana kadibun lahu quruun waa beengeesa leh waa beengeesa leh yacni beentana waxaa lagu yaqaanaa dadka gaalada ah baa lagu yaqaannaa haddama aragta waxa weeye akhlaaqiyaadka gaalada lagu yaqaano ayay marka ka mid tahay waxaana markaa ku soo arooray waciid daran baa ku soo arooray waciid daran ayaa ku soo arooray nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxau ihi man qaala fii mu'minin maa laysa fiihi askanahu llahu radqat alkhabaal yacnii qofka qof muumina ka sheega waxaan ku sugnayn ilaahay wuxuu dejiyaa radqatulkhabaal buu dejiyaa xadiis kalaa fasiraya waa cusaaratu ahli innaar waxa weeye waa malaxda iyo dheecaanka ahlunaarka ka soo dareeree ka yimaadaa meeshuu ku ururaa cusaalatu ahlinaar la yidhaahdaa yacnii dheecaankaa iyo malaxda ahlunaarka ka imanayoo dhan baa meel markaa isugu ururaya kuwaasaa marka waxa waxaweyan yani markaa meeshaasuu ilaahay dejiyaa walaysa bikhaarijin minha xataa yakhruja mima qaal kamana baxayo yacni radqatulkhabaalkaasoo cusaaratu ahlinaar ah yacnii ilaa waxa uu yidhi uu ka baxo yaa kama baxayo xataa yakhruja mima qaal wuxuu yidhi wuxuu kaga bixi karaa toobadkeenuu ka toobadkeeno iyo cidduu ku been abuurtay inuu ka xalaashado labadaa shay buu kaga bixi karaa haddii kale waa taxta markaysa marka waxaan yani alwaciid yacni marka waciidka ayuu hoos yaallaa yacni maxkamadda ilaahay baana xukumaysa marka taasna saas yadaa weeye marka waxaa laga soo reebay keliya mukraha mukraha waa maxay intaanan taas gelin xadiiskii mucaad waxaa ku soo arooray in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wahal yakubu nnaasa fi annaari calaa wujuuhihim aw calaa manaakhirihim ila xasaa'idu alsinatihim markii mucaad nebiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam ou yidhi waxaannu nidhaahno miyaa naloo qabanaya wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo dadka miyay naarta ugu tuurtaa wejiyadooda ugu tuurtaa naarta ama sanankooda yacni inay miyay naarta ugu riddaa mooyaane waxay carabadoodu goosteen xadiiska tirmidi wakhayruhu soo wariyeen tirmidina uu saxiixinaayo culamo kalena saxiixiyeen marka xadiisku wuxuu tilmaamayaa yacni xasrigu waa xasri akhlabi ah waxaa laga tilmaamayaa haaliban waxa naarta lagu galaa inay tahay waxa lagu hadlo maaha marka xasrigani yacni marka xasr kulli ah oo aan shay kaleba naar lagu gelin loogama jeedo siiqada xasra ku jira wahal-yakubu annaasa fi nnaari cala wujuuhihim aw cala manaakhirihim ila xasaa'idu alsinatihim wa xasrun aghlabiyun la xasrun kulliyun waxaa loo jeedaa haaliban waxa naarta lagu galo waxaa u badan waxaa lagu hadlo ayaa u badan taasaa laga tilmaamaya marka waxyaalaha lagu kaftamayo ama istihzaaga lala imanayo waa soo gudagelayaan marka shay kufriga in lagu kaftamo ama la caabiyo wax la mida loo yidhaahdo ma aha yacani wax waxaan lagu ciyaarin baa jira yacni diinka laguma ciyaaro waxaa bacdu salaf laga soo naqliyey inay yidhaahdeen in kunta lacuuban fala talcab bidiinik haddaad tahay mid ciyaar badan diinkaaga ha ku ciyaarin haddaad ciyaar badan tahay diinkaaga ha ku ciyaarin marka diinka in lagu ciyaaro ma aha waa in marka diinka la ilaashadaa iimaanka iyo in diinkii lagu ciyaaro lagu dheeldheelaa laba shay iswaafaqaya ma aha laba shay oo kulmi kara ma aha marka taana saas yadaa weeyi waxaa ku sugan hadalka sheikha walaa farqa fi jamiici hadihi alnawaaqidi bayna alhaasili waaljaadi waalkhaayifi ila almukrah mukraha keliya la soo reebay waxaan laga deliishanayaa aayadda lafteeda man kafara billaahi min bacdi iimaanihi kii gaalooba markuu iimaan la yimid dabadeed ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun biliimaani marka kaa laga reebo intii kale oo dhan waxay ku jiraan waciidka yacni cadaabka iyo cadhada ilaahay loogu goodiyey walaakin man sharaxa bilkufri sadran facalayhim ghadabun min allahi walahum cadaabun cadiim allahna waa u cadhoonayaa ciddii kale oo dhan ku kastoo kufri la yimi kaa la ikraahay mooyaane allahna waa u cadhoonayaa cadho ilaahay ayaa ku dhacaysa cadaab cadiimina waa u sugnaaday marka intii kale waxay ku baaqi tahay yacni waciidkii bay ku baaqi tahay mukraha laga soo reeba ikraahu muxuu ku dhacayaa ahlucilmigu waxay sheegaan shuruud ikraahu leeyahay alcallaamatu bnu xajar alcasqalaani kitaabkiisa fatxu lbaariga wuxuu odhanayaa shuruudda ikraahu waa afar kow waxaa u shardi ah an yakuuna faaciluhu qaadiran cala iiqaaci maa yuhadidu bihi waalma'muuru caajizan can iddafci walow bilfiraar shardiga koowaad waa inuu yahay ka ikraha samaynaya wax dirqinaya mid awoodaya oo karaaya wuxuu ku hanjabayo inuu fuliyo waa inuu kari karaya kan la ikraahaye wax la amrayaana waa inuu yahay mid ka caajisaan kari karin inuu iska daafaco ama iska caabiyo ama ka baxsado si kastaba ha ahaatee ee haddii isagu aanu awoodaynin wuxuu ku hanjabaayo inuu fuliyo ikraah ma noqonayso walow suurad ikraahba ha yeelatay hadduu iska caabbin karo iska daafici karo ama ka baxsan karo isagoo wixii lagu dirqinayay aan la imanin taa hadduu kari karayana iyadana ikraah ma noqonayso ikraahu cudurdaar uma noqonaye wuxuu noqonayaa mid ku gaaloobaya gaalnimada la yidhi waa lagu dirqiya ama la yidhi waa lagu khasbay marka shardiga koowaad waa inuu ka markaa ikraahaa samaynaya wax amrayaa ee wax dirqinayaa waxa uu ku hanjabayo waa inuu yahay mid furin karaaya kan kalena mid aan iska caabin karin ama aan ka baxsan karin waa inuu markaa u yahay waa shardiga koowaad waa isku shardi labadaas athaani an yagliba calaa danniha annahu ida imtanaca awqaca bihi dalik in malihiisa iyo dannigiisa ay ku haalib noqotay oo u badiyey danni haaliba waxa uu ku hanjabaayo inuu fulinaayo hadduu diido waxaa lagu dirqinayo hadduu diido in lagu fulinayo waxa loogu hanjabaayo ee hadduu is yidhaahdo wuu iska hadlayaa ee ma fulinayo waxaan uu sheegayo mid ka dhabaynaya ma aha hadduu u badiyo iyadana ikraah ma noqonayso ikraahuna cudurdaar uma noqonayo shaygii markaa la yidhi samee ama dheh hadduu yidhaahdana ee gaalnimada ahaana waa ku gaaloobaya kafara daahiran waa baatinan shardiga saddexaad an yakuuna maa haddadahu bihi fawriyan waa inuu yahay waxa ugu hanjabayaa wax degdega waa inay tahay wax degdega waa inay tahay falow qaala in lam tafcal kada darabtuka hadan laa yucaddu mukraha ibnu xajar baa odhanaya ibnu xajar alcasqalaani ayaa odhanaya waxa uu ku hanjabayaa waa inay tahay wax fawri ah oo uu leeyahay haddaan ku dilaya ama saacaddan baan ku dilaya ama saacaddan soo socotaan ku dilaya iyo wax la mida yacanii iminkadan baan ku dilaya waa inay tahay haddaad sidaa yeeli weydo ama cuquubadaa kugu samaynaya ee hadduu yidhaahdo berri baan sidaa kugu samayn doonaa ama wiig dabadii baan sidaa kugu samayn doonaa ama ku garaacaya ama ku dilaya mukrah inuu yahay looma aqoonsanayo looma aqoonsanayo laa yucaddu mukrahan wayustasnaa maa idaa dakara zamanan qariiban jiddan aw jarat alcaadatu biannahu laa yukhlifu waxaa laga soo reebayaa taas hadduu wakhti dhow sheego ee ama ay caadadu ku dareertay inaanu baajinayn waxaas waa laga soo reebayaayo wakhtiga in baa lagu daraya waa shardiga saddexaad waa inuu fawri yahay waxa uu ku hanjabaya shardiga afraad an laa yadhara min alma'muuri maa yadullu calaa ikhtiyaarih kan la dirqinayo wax la farayo ee la amraayo waa inaynay ka muuqan wax ku tusinaya inuu wax kala doortay waa inaynay ka muuqan ee hadday ka muuqato wax ku tusinaayo inuu wax kala doortay oo ikhtiyaarkiisu shaqeeyey oo wixii loo laqimay uu ka leexday xaalka caynkaasa ikraah ma noqonayso laba tusaaluu sheikhu u tusaaleeyey ila baabku ka hadlaya ikraah waa baab caamo kufriguna waa soo gelaya ashyaada kalena waa soo gelayaa ikraahu caam ahaan uga hadlaya shuruudan in afartan shardi loo wada dhigaayo haddii talaaqii lagu khasbo lagu ikraaho haddii kufrigii lagu khasbo lagu ikraaho haddii ashyaa kale lagu dirqiyo haakada masalan qof baa lagu dirqiyey buu ihi zino oo lagu khasbay dabeedna wuu markaa yacni wuu fuliyey wuxuu awoodi karayay markiiba inuu markaa dib uga soo baxo arrinkaa oo yidhaahdo markaa waxa weeye dee waa markaysaa markaa biyihii waa iga yimaadeen dabeedna waxa weyan waa ku sii sugnaaday waxay noqonaysaa inuu ku dambaabaayo waayo inta dambe ikhtiyaarkiisu ugu sugnaaday nin baa lagu yidhi ooriduu qabay ayaa waxaa la yidhi talaaqeeda fur baa la yidhi haddaad furi weydo waa kaa dhammaynaya yacnii seeftii baa markaysaa markaa galka looga saaray ama qorigii baa loo cabbaystay waxaa la yidhi saddexda dalqadood ee heblaayo haddaanad ridin waa kaa dhammaynaya waa ku dilaya waxaa ku jiraa kaaga saaraya saddexdaa lagu yidhi dabeedna wuxuu yidhi dalqad baan furay nafurad dalqaddaa uma samayn waayo hadday nafurad ka ahaan lahayd wixii loo laqimay kama leexdeen markii saddex la yidhi saddexda dalqadood yeedhi haddii kale waa ku dilayaa markuu saddexdii ka weecday oo mid u weecday ou yidhi dalqad baan furay dalqaddaa ikhtiyaarkiisa ku furay nafurad kama ah hadday nafurad ka ahaan lahayd kama weecdeen waxa loo laqimay ya saddexduu yeedhin lahaa ila saddex baa lagu yidhi anlaa yadhara min alma'muuri maa yadullu cala ikhtiyaarih waynana ka muuqan kan la dirqinaayo wax ku tusinaya inuu wax kala doortay ku tusinayaa waynana ka muuqan alxaafid ibnu xajar wuxuu odhanayaa walaa farqa bayna alikraahi cala alqowli waalficli cinda aljumhuur farqi uma dhexeeyo waxaa la ysku dirqinayaa inay odhaah ku saabsan tahay iyo inay ficil daahira ku saabsan tahay jumhuurka culammada agtooda yani waxay leeyihiin mid walba ikraah waa geli karaa wa yustahnaa min alficli maa huwa muxaramun cala ta'biidi ka qatli innafsi bikayri xaq waxaa laga reebayaa buu yidhi ibn xajar yacnii ficilka waxaa laga reebayaa laysku dirqinaayo wax si abadiya loo xaaraantinimeeyey sida dilka naf lagu dilo si xaq darra a ah loo dilo oo taa culammadu waxay isla ogol yihiin bilijmaac inaan ikraaha gelin naf xaqdarre loo dilaayo dirqiinimo gelayso oo haddii lagu yidhaahdo haddaanad hebel dilin waa ku dilayaa ee waa inaad hebel dishaa yacni marka ikraahu u bannayn maayo dirqinta la dirqinayaa uma bannaynayso naftiisana naf kale inuu ku furtaa uma bannaana yaa naftiisa inuu naf kale ku furtaa mid u bannaan ma aha culammadoo dhammi waxay isla oggol yihiin taas inaan markaa dirqinta la dirqinayaa aynay u bannaynayn bay isla oggol yihiin saas aawadee hadduu dilo isagoo naftiisa ku furanaya isaga ayaa markaa qaatilkii ah isagaana loo qisaasayaa cudurdaarna u noqon mayso waa laygu dirqiyey ama waa laygu khasbay askartii haddii la yidhaahdo markayse markaa qofkaa dil uuna garanayo qofkan walow madaxibaha ku tidhaahdee in xaqdarre lagu dilaayo dee uma bannaynayso inuu dilaa aniga waa lay amray keliya cudurdaar u noqon mayso ilaahay agtiisana miduu ku badbaadayo ma aha walow madaxiba ha amarto madaxiba ha amarto hadduu og yahay in waxa lagu dilayaa ay tahay xaqdarro xataa madaxda inuu ku ateecaa uma bannaana askari kasta ha ahaado inuu ku ateecaa uma bannaana laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq ateecitaan makhluuq lagu ateecaya cisyaanka khaaliqa la caasiyayo lagu ateecaya ma jirto ya in amara bimacsiyatin falaa samca walaa taaca xadiiska saxiixaynka hadduu macsi amro yacni maqal iyo ateecitaan marka waxa ma laho laguma ateecaayo macsidaa lagu ateeci maayo macsidaa laguma ateecayo zinadoo kale culammadu waa isku khilaafaan ikraahu ma geli karaa mise ma geli karo khilaaf baa ku jira aayadda suuratu nuur waxaa laga deliishadaa waman yukrihunna ina allaha min bacdi ikraahihinna ghafuurun raxiim inuu ikraahu gelayo yacni zinada lafteeda inuu geli karo marka ayaa laga deliishadaa culamada qaarkood ay kala baxeen shardi kaley culammada qaarkood ay ku dareen marka waxaa lagu dirqinayaa ay tahay gaalnimo ay tahay oo alimaam axmed ibnu xambal waxa uu yidhi haddii shayga qofka lagu khasbayo ee lagu dirqinaya ay gaalnimo tahay waxaa sharti ah in qofka ciqaab loo bilaabo ee odhaahda keliyii ma noqonayso ikraha noqon mayso waxaa sharti ah ilaaba ilaa inuu cuquubo lagu sameeyo ayaa shartiya ah buu markaa u yihi saas waxaa ku tegay alimaam axmed ibnu xambal sidaas aawadeed buu markaa dadkii fitnatu khalqi alqur'aan markii waxa weeye lagu dirqiyey oo lagu khasbay oo yacni mashaayikhda qaarkood ruksada qaateen mashaayikhda qaarkood ay ruksada qaateen yacni imaam axmed ibnu xambal markii uu soo baxay waa ka haajiro waa ka dheeraaday cid alla ciddii ruksada markaa qaadatay waa ka haajiray dabeedna yaxya ibnu maciin oo qolyihii ruksada qaatay ka mida baa u yimi markaasuu la hadli waaye markaasuu yidhi markaa sawta ilaahay cudurdaarka sheegay ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun biliimaan sawta camaar ibnu yaasir markii gaaladu dirqiyeen yacnii hadalka kufriga uu ku dhawaaqay maadaama markaysaa markaa nalagu dirqiyo nalagu khasbo nala ciqaabi lahaa ruqsada inaanu qaadannaa miyaynay noo bannaanayn waa ka sii jeestay imaam axmed ibnu xambal markii dambe uu yidhi cammaar camaar buu ku celcelinayaa cammaar yacni waxa weeye sidii loo ciqaabaye loo dhibaataynaye loo garaacayey baa lagaga yeedhsiiyey idinkana waxaa laydinku yidhi waa idin xidhi doonnaa markaasaa iyadoo wax cuquubaa aan laydinku fulin baa ugu dhawaaqdeen hadalkii gaalnimada ahaa ya saasuu yidhi shaykhulislaam ibnu taymiya waxa uu yidhi ta'ammaltu almadhaba fawajadtu alikraaha yakhtalifu biikhtilaafi almukrahi calayh falaysa alikraahu almuctabaru fii kalimati alkufri kalikraahi almuctabari fi alhibati wa naxwiha faina axmeda qad nasa fii hayri mowdicin cala ana alikraaha cala alkufri laa yakunu ila bitacdiibin min darbin aw qaydin walaa yakunu alkalaamu ikraaha waqad nasa cala ana almar'ata low wahabat zawjaha sadaaqaha aw maskanaha falaha an tarjic binaa'an cala annaha laa tahabu lahu ila ida khaafat an yutalliqaha aw yusi'a cushrataha cishrataha ama cushrataha fajacala khawfa talaaqi aw su'a alcishrati ikraahan fi lhiba wa lafduhu fii mowdicin aakhara liannahu akrahaha yani wuxuu tilmaamayaa tacliilkaasi inuu mowdic kale la socday wa milu hada laa yakunu ikraahan cala alkufri ila aakhiri kalaamih hadalka xoogaa naqligu ka waala dheer yahay madhabulimaam axmed baan fiiriyey buu yidhi o fiirsaday iyo riwaayaadkeeda dabeedna waxaan helay buu yidhi ogaaday inuu ikraahu ku kala duwanaanayo kolba waxa qofka lagu dirqinayaa waxa ay ku saabsan yihiine ikraahu eh, ku saabsan yahay buu ku kala duwanaanaya oo ikraaha la ictibaarinayo kelmadda gaalnimada in lagu dhawaaqo ikraaha loo ictibaarinayo loo shartinayaa lama mid aha ikraaha muctabarka ku ah baabka hibada iyo waxa la midka waxaanuu imaam axmed nasgareeyey fii hayri mawdic mawaadic mutacadida in ikraaha gaalnimo qofka lagu dirqinayo lagama maarmaan ay tahay ilaaba ilaa in cadaab loo bilaabay iyo ciqaab hadday garac tahay iyo hadday xidhitaan tahay iyo wax la mida ee hadal keliyoo lagu yidhaahdaa aanu ikraaha noqonayn dabeedna waxa weye wuxuu soo qaatay amhila uu tusaalaynayo calaa kulli xaal wuxuu tilmaamayaa madhabka axmed inuu markaa sidaas yacni markaa qabo ayuu markaa tilmaamaya waxaan halkaa tambiihinayaa hadalka sheekhu uu yidhi horta wuxuu ku yimi kitaabka alfataawa alkubra mujalladka shanaad safxada afar boqoliyo sagaashan wuxuu kaloo ku sugan yahay almustadrak calaa majmuuci alfataawa mujalladka shanaad safxada siddeed waxaanu labadaba ugu sugan yahay taamaltu almadhaba waxaa jirta sheekha la yidhaahdo xamed ibnu catiiq kitaabkiisa bayaanu alnajaati waalfakaak yacni waxa uu soo naqliyey kollay sida matbuucada ku sugan ta'ammaltu almadaahiba siiqa jamac ayuu u soo naqliyey mucaasiriinta qaarkoodna siiqadaa jamacay iyaguna markaa ka naqliyeen xamed ibnu catiiq ka naqliyeen farqaana labada u dhexeeya ta'ammaltu almadaahiba waxaa loo fahmayaa madaahibta afarta aba mas'alada inuu ka eegay oo ka raajacay sheikhu ta'ammaltu lmadhaba waxay daahir ku tahay madhab madhabulimaam axmed inuu u jeedo siyaaqa hadalkiisa iyo amiladiisuna waa caddaynaya sidaas aawadeed madaahibtii kale waxba kama sheegin madaahibtii kale waxba kama tilmaamin qolyaha mucaasiriintaee sidaa u naqliyeyna waxaa ka mid a saaxibu kitaabi alwalaa'i walbaraa kitaabu alwalaa'i walbaraa'i fi lislaam isaguna waxa saasuu u naqliyey sida ku sugan safxada saddex boqol toddobaatan iyo toddoba iyo qaar kaleba calaa kulli xaal labada marka farqa u dhexeeya halkaana tanbiihaas waa lagu baraarugsanaan doonaa khulaasadu waxay tahay yacnii culammada qaarkood saasay shardinayaan laakiin mid markaa jumhuurka culammada ama markaysaga marka madaahib badani ay ku tageen ma aha waa markaysaga markaa sida axmed ibnu xambal madhabkiisu siduu qabo yacni markaa weeye ikraahana sharti in loo dhigay ilaaba ilaa in cuquubo lagu fuliyo kollay nusuusta kama cadda oo kama muuqato qofkii loogu hanjabaayey waa ku dilayaa oo aan ciqaab yacni markaa ka sokaysaba loogu hanjabin haddii la shardiyo cuquubo inay ilaaba ilaa ku dhacdana dee dilkii hadduu ku dhaco hadhow wuxuu ku dhawaaqayaa ma jiro way dhammaatay haddamaaragta haddii markaa waxaa weeye ay muuqato in lagu fulinaayo dilkii waxaa loogu hanjabayaaba dil keliya yahay yacni qaraa'intii tilmaamaysay in la dilayaana ay muuqato oo dannigana sidaa qaalib ku noqotay in la yidhaahdo markaa ilaaba ilaa inay ciqaabi kugu dhacdo mooyaane haddii kale ikraah cudurdaar kuu noqon maayo waxa weeye ta noocaasi waa baciidun jiddan naskana daliil saa sheegayaa yacni markaa kuma sugna laakiin waxaa lagu hanjabayaa hadduu yahay wax markaa dilka ka sokeeya ama xadhig ama garaac ama wax la mida waa arrin tajazu'i kaloo qaybsami kara laakiin hadday dil tahay alqatlu laa yatajaza qatligu ma qaybsamayo waxaa dhici karta madhabu axmedna markay suuradu noocaasoo kale tahay iyo marka shaygu qaybsami karo cuquubadiisu waxaa dhici kartaa inay marka kala duwaan waa suuroobi kartaa inkastoo nas aanan haynin calaa kulli xaal haddii ayna xataa kala duwinna dee waxa weeye waa la garanayaa qowlka bucdigiisa rukhsadii markaysagaa aayadda lagu sheegayna dee ma qaadan kartid weeye in la yidhaahdo ta noocaasina dee waxa weye rukhsada waa mid la banneeyey weeye ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun biliimaan waxaa la shardiyey uun inuu qalbigiisu iimaan ku xasiloon yahay shuruudaha ikraahana waxa weeye laguma darintaas amaa xaaladda markaysagaa cammaar dee cammaar markaysaga markaa dil xaaladdan yacni ciqaab ka sokaysa ayaa loogu hanjabeeyey oo dee ciqaabtiina wax ka mida lagu fuliyey in la yidhaahdo saxaabada qaarkood way sabreen oo may qaadan yacni markaa rukhso may qaadan oo sida waxa weeye saciid ibnu zayd oo kale yacni cuquubaa lagu samaynayey oo lagu dirqinayey oo lagu khasbayey oo markaasaa waxa weeye haddana yacni ficilkii aanu yeelin yacni markaa ficilkii aanu yeelin calaa kulli xaal taasi markaysaga xujo noqon mayso waayo dee qofku markaysaga inuu kufrigii ku dhawaaqi waayo ama odhan waayo ama la iman waayo waa arrinka dee waa casiimadii weeye casiimaduna waa ka khayr badan tahay ruksada in la qaato marka in saxaabada qaarkood ku sabreen ciqaabtii ku dhawaaqi waayeen oo ay la iman waayeen caddayn mayso inaa xaaladdaa ruksadu u bannaanayn tilmaami mayso iyadoo rugsadu u bannaan tahay bay casiimadii ku adkaysan karaan yacnii ruux casiimada qaatoo kufriga ku dhawaaqi waaya ama la iman waaya ee ku sabra ciqaabta ayaana fadli badan cinda aljamiic oo culammadu isla ogol yihin markaa khaa'ifka keliya la soo reebay kaa qura ayaa la soo reebay waxaana loo shardiyey haddii waxaa lagu dilqinayaa ay gaalnimo tahay in qalbigiisu iimaanka ku xasilloo yahay waa sharti caqiidada qalbiga ikraah ma galo marka ikraah wuxuu ku saabsan yahay keliya shardiga lixaad wuxuu ku saabsan yahay odhaahda iyo ficilka keliya ee ictiqaadka ikraah geli maayo bisharti kufri haddii lagu dirqinaayo waa in ictiqaadkii aanu ahayn waxa lagu dirqinaya waayo caqiidada qalbiga qof markaa awood kuma leh aayaddaana laga qaadanaya man kafara billahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha waqalbuhu muطmaئinu biliimaani walakin man sharaxa bilkufri sadran facalayhim ghadab min allahi walahum cadaab cadiim shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi waxaa loo ogsoon yahay wa macluumun annahu lam yurid bilkufri huna ictiqaada alqalbi faqad kufriga halkan ugama jeedin caqiidada qalbiga iyo ictiqaadka qalbiga lianna dalika laa yukrahu arajulu calayhi waayo shakhsiga taa laguma dirqiyo caqiidada qalbiga inuu kufri caqiideeyo mid lagu dirqiya maaha wa huwa qad istahnaa man ukriha walam yurid man qaala wactaqada wuxuu allah soo reebay kii la dirqiyuu ka soo reebay ilaa man ukriha ayaa la soo reebay eh, ugamana jeedin kii markaa waxaa weeye ku dhawaaqay haddana caqiideeyey liannahu istasna almukrah waayo mukraha keliyaa la soo reebay wa huwa laa yukrahu cala alcaqdi waalqawli lagumana dirqiyo ictiqaadka iyo odhaahdoo wada socota laguma dirqiyo wa innamaa yukrahu cala alqawli faqad odhaahdaa lagu dirqiyaa wakadaa ficilkana in lagu dirqiyo waa jirtaa faculima annahu araada man takallama bikalimati alkufri facalayhi qadabun min allahi walahu cadaabun cadiim wa annahu kaafirun bidalika ila man ukriha waqalbuhu mutma'inun biliimaan cibaarada waa sii caddeeyey yacni markaa sheikhu waana sii tilmaamay waxaanu u sii aayadda kale ee suuratu tawba ku timi laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum fabayana annahum kufaarun bilqowli maca annahum lam yactaqiduu sixatahu iyagoo ictiqaadkii aan la iman ayaa haddana markaysaa odhaahday yidhaahdeen keliya ee ay dheeldheel u yidhaahdeen ku gaaloobeen hadalkaa wuxuu ku odhanayaa assaarimu almasluul calaa shaatimi arasuul laakiin safxadii waan ka sahwiyey ma soo qorin wakadalika markaysaa yacni asheekh ah maxamed bin cabdilwahaab kashfu shubahaadka isaguna waa ku nuxnuxsanaya mawduucaas waxaan odhanayaa falam yastasni illaahu tacaala ila almukrah wamacluumun ana alinsaana laa yukrahu ila cala alkalaami aw alficli wa ama caqiidat alqalbi falaa yukrahu calayha axad yacani waxaa la soo reebay mukraha keliya kii la dirqiyey waxaana la ogsoonyahay qofka inaan lagu dirqin ama odhah ama ficil mooyaane wax kale inaan lagu dirqin caqiidada qalbiga uu ictiqaadinayo qofka laguma dirqiyo haddii la yidhahdo kufrigan ama gaalnimadan caqiidee haddii kale waa ku dilayaa qofkii ma ogaan karo inuu qofkani caqiidadaa gaalnimadaa la yimi oo caqiideeyey iyo in kale ma garan karo ma ogaan karo sultaankuma leh saas aawoodee afka baarkiisa wuxuu ka yidhaahdo ayuunbuu garan karaa iyo wuxuu ficil ahaanuu sameeyo marka caqiidada qalbiga lama ikraaho saas aawoodee waxaa laga reebay wa qalbuhu mudma'innun biliimaan waxaa shardi ah inuu qalbigiisu iimaanka ku xasilloon yahy saas yadaabaa shardi ah shardi bayna noqonaysa shardinimadana waxaa laga deliishanayaa jumlada ayaa xaal ah ilaa man ukriha waxaa la dirqiyey wa qalbuhu mutma'innun biliimaan waa xaal qaacidaduna waxay tahay alxaalu wasfun lisaaxibihi qaydun licaamilih xaalku wuxuu wasfiya sifo u yahay saaxibulxaalka waxaanu qayd iyo shardi u yahay caamilulxaalka marka la dirqinaayo bishardi waxa ah inuu qalbigiisu iimaanka ku xasilloo yahay haddii kale kafara daahiran wa baatinan waa la dirqiyey shuruuddii ikraahu waa dhammaystiran tahay dabeedna markaysaa waa ku dhawaaqay iyadoo qalbigiisa iimaanka aanu ku xasiloonayn ow qalbigaba yacni ka doonay arrinkan ee nafurad aan uga jeedin kafara daahiran wa baatinan kor iyo kalba waa gaaloobaya milladda waa ka baxaya waxaanu noqonayaa mid waxa weeye markaa aan la ikraahin buu la mid yahay ee ikhtiyaaran ula yimi ayuu la mid yahay waayo shardigii baa la waayey maxay ahaa wa qalbuhu mutma'innun biliimaan yacni kaas ayaa la waayey marka sidaas aawadeed kii aan shuruuddu ikraaha dhammaystirmin ee dabeed markaysaa kufriga ku dhawaaqay waa gaaroobayaa kafara daahiran wa baatinan kii waxa weeye la ikraahay kii baqay ee aan shuruuddii ikraaha u dhammayn ee dabeedna kufriga ku dhawaaqay kafara daahiran wa baatinan kii la dirqiyey ee la khasbay ee afarta sharti aynu soo sheegnay hore ay wada xaasil ahaayeen ee loogu hanjabay dilka ee dabeedna markaysaa markaa kufriga yacni qasdan ugu dhawaaqay yacni markaa oo qalbigii inuu iimaanka ku xasilloo yahay laga waayey oo yacni nafurad aan ula iman ee ikhtiyaaran ula yimaadaa isaguna ka fara daahiran wa baatinan korya kalba waa gaaloobaya kii la dirqiyey shuruudda ikraahu dhammaystirnayd yacni waxa weeye qalbigiisuna isagoo iimaankii ku xasilloo yahay hadalkii kufriga nafurad ugu dhawaaqay isagu marka waxa weye ma gaaloobayo iimaankiibuu ku baaqi yahay mana gaaloobaayo daahir iyo baatin midnaba sidaas yadaabay taasina noqonaysaa marka mukraha la soo reebay waxa la soo reebay mooyaane wixii kale waxay ku sugan yihiin taxta alwaciid yacnii marka waxa weeye naarta iyo cadhada waxa lagu mutaysanaayo waciidkaasay ku guda jiraan waayo caamka marka la khasiso inta marka laga reebay mooyaane inta kale waxay ku baaqi tahay yacni cumuumkii waana tay yidhahdaan culammadu caamka la khasisay waa xujatun lbaaqi baaqiga xuja ku yahay yacni waxaan laga khasisin wa huwa xujatun lada alaksari in mukhasisun lahu mucayanan yabin marka waxaa laga khasisay waa mukhasisaadka mutasilkaa buu ka mid yahaye ila almukraha laga khasisoo laga reeba marka khaa'ifka yacnii markaa haddii uu qofku markaa baqayo cudurdaar u noqon mayso yacnii hadalka gaalnimada inuu ku dhawaaqay cudurdaar marka uma noqonayso yacnii khawfku cudurdaar u noqon maayo waayo khawfka iyo ikraaha labada waxa khaasan oo khaas ah ikraaha ayaa ah yacni khawfkuna waa ka caamsan yahay khawfkuna waa ka caamsan yahay yacni markaa falaysa kullu khaa'ifin mukrahan wa kullu mukrahin khaa'ifun yacni mid kastoo la dirqiyey khaa'if waa yahay laakiin mid kastoo khaa'ifoo baqayaa mukrah ma wada aha saas aawadeed baanu ilaahay ugu cudurdaarin kuwii gaalada ka weli yeeshay ee u dheereeyey inay muwaalaadka gaalada la yimaadaan haddana ku cudurdaartay cabsida inay baqayeen fatara aladiina fii quluubihim maradun yusaaricuuna fiihim yaquuluuna nakhshaa an tusiibana daa'ira facasa allaahu an yaatiya bilfatxi aw amrin min cindihi fayusbixuu calaa maa asaruu fii anfusihim naadimiin yacnii wax cudurdaara uma noqon marka haddii waxa weeye khawfkao dhammi cudurdaar noqonaayo ilaa man ukriha lama yidhaahdeene ila alkhaa'if baa la odhan lahaa marka lamana odhan yacni waxay ku tusinaysaa xukunka marka ay culammadu waxay yidhaahdaan ida culliqa biwasfin akhas kaana alacamu cadiima ata'siir xukunka haddii wasfi khaas a ah lagu xidho wasfiga caamkii wuxuu noqonayaa midaan saamayn lahayn buu noqonayaa midaan saamayn lahayn ayuu noqonayaa sidaas aawadeed qofka markaa gaalnimada ku dhawaaqay ee baqaye baqdin ugu dhawaaqay haddii ikraahii shuruuddiisa aynay dhammayn waa ku gaaloobayaa milladdana waa kaga baxaya nacuudu billahi min dalik mawduucani kolley waa mawduuc ballaarhan waxaa loo raajici doonaa kutubta fiqigana waa la raajici doonaa baabka marka xukmiga murtadka ku saabsan ama baabu ridda ama kitaabu ridda kolba cunwaanka tacbiirka laga cabiro kutubta ictiqaadka iyo kutubta gaarka looga qoray mawduucanna yacni markaa waa laga faa'iidaysanayaa oo waxa weeye alfaadu alkufri culammada xanafiyada qaarkood waxay qoreen rasaa'il yacni markaa ku saabsan erayada kufriga oo ay gaar u alifeen ibnu xajar alhaytami wuxuu qoray yani marka qawaaticu lislaam isaguna gaar u alifay oo abwaabtaa kaga hadlaayo yani kutubta ictiqaadka laftooda waa lagaga hadlaa yani markaa abwaabtaas aad baa looga faa'iidaysanayaa oo looga faa'idaysan karaa marka taasna saas iyadaa weeye ictinaa gaara ama dadaalna waa in lagu sameeyaa in marka mawduucan aad loo sii barto si looga taxadiro caraftu shara laa lisharri walaakin litawaqiihi waman laa yacrif ishara min annaasi yaqac fiihi sharka waxaan u baranayaa buu yidhi yacni siaan isaga ilaaliyo yacni sharnimo u baran maayo yacni marka in wixii kufri iyo gaalnimo a la barto si looga taxadiro waa arrin muhim ah waayo waa arrin yacni cuquubo weyn sababaaya oo khatar ah yaa marka dee haddaanu qofkii baran oo aqoon u yeelan wuxuu ku dhici karaa shaygii gaalnimada ahaa isagaan iska warqabin inuu gaalnimo ku dhacay inuu gaalnimo ku dhacay isagoo isle islaamnimadii baad ku sugan tahay ayaa waxaa dhici karta gaalnimo aanu ogayn inuu ku dhaco marka khatarta markaa ay gaalnimadu leedahayna waa weyn tahay marka in loo aqoon yeesho oo la bartaa aad iyo aad bay muhim u tahay sheikhu wuxuu ku soo gebagabeeyey wa kulluhaa min acdami maa yakuunu khataraa ashyaadaa dhammaantood ee nawaaqidda ahi waxay ka mid yihiin min acdami maa kii waxyaalaha ugu weynaanshaha badan bay ka mid yihiin yakuunu khataran noqonaya mid khatara noqonaaya waxyaalaha ugu weynaanshaha badan buu ka mid yihiin wa min aksari maa yakuunu wuquuca wa min aksari maa iyo kii waxa ugu badan buu ka mid yahay yakuunu eh, wuquuca yani markaa dhicitaankiisu markaa aad u badanayo min aksari maa yakuunu wuquuca waxa dhicitaankiisu aadka u badanayana kuwa ugu badan buu ka mid yahay marka aad buu u dhici karaan waxyaalaha gaalnimada loogu dhici karaa nebiguna wuxuu sheegay calayhi asalaatu wasalaam ina arajula la yatakallamu bilkalimati laa yulqi laha baala ninku wuxuu ku hadlaa buu yidhi kelmad aanu yacni markaa u aaba yeelayn oo ictibaar weyn siinayn haddana kelmaddaasi naarta ilaa gunteeda toddobaatan dayrood masaafo loo socdo ayaa naarta markaa haadaanta naarta gunteeda ay kaga riddaa oo naartii ku soo tuuriyaysaa naarta gunteedu way dheer tahay yacni marka waxa weeye toddobaatan sanaa loo socdaa naarta gunteeda marka kelmaddaas qiimo badan la lahayn aan u aaba yeelayn waxba aanu ka soo qaadayn baa dhici karta inuu ku gaaloobo marka qofku isagaan ogeyn baa dhici kartaa inuu shay gaalnimo ah ku dhawaaqo ama markaa la yimaado isagaan islahayn gaalnimaad la timi yacni waxaana dhici karta inaan loogu cudurdaarin yacni markaa inuu garan waayey taasoo kale aan looga cudurdaarin ayaa suurtoobi karta marka si yar baa qofku u gaaloobi karta yacni markaa dad saxaabadii nebiga ka mida oo nebiga calayhi salaatu wasalaam duulaankii lagu duulaayey yacni nimankii ruum iyo reer yurub yacni ee shaam haystay yacni niman u raacay oo saxaabadii ka mida jumladoodii ka mida ayaa hadal ay kaftan u yidhaahdeen buu ilaahay sheegay inay ku gaaloobeen haddee nebigay markaa waxawen yani markaa la socdaan jihaad bay u socdaan nebiga inay daafacaan oo la jihaad galaan bay u socdaan yacni jumlada markaa saxaabaday ka mid yihiin markaasaa waxa weeye hadalka iyaroo ay yidhaahdeen waa aynay dhabnimo uga jeedin ay kaftan iyo cayaayar uga jeedeen buu ilaahay ku gaalaysiiyey waxayna ku cudurdaarteen yacni marka waxa weeye innamaa kunna nakhuud wa nalcab waa iska dabaalanaynay waa iska ciyaaraynay waddada iyo safarka dheer baannu iskaga yaryaraynaynay muraad kale kamay lahayn ciyaar baanu uga jeednay dhabna nagama ahayn ilaahay kuma beenin hadalka ay yidhaahdeen yacni cayaayir iyo kaftan bay naga ahayd iyo waddadaannu iskaga yaryaraynaynay taa kuma beenin iyadoo inta loo sallimay yadii baa lagu gaaraysiiyey markaasaa layihi haddaad dheelleelayseen may allah iyo rasuulkiisa iyo aayaadkiisaa lagu dhelleelaa qul abillaahi wa aayaatii wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun ma allaah iyo rasuulkiisa iyo aayadihiisaa ku dheelleelayseen ma wax kale ku dhelleeshan baa weydeen ma allah yacni iyo aayaadkiisa iyo rasuulkiisaa ku dheelleelayseen laa tactadiruu ha cudur daarannina qad kafartum bacda iimaanikum waa gaalowdeen iimaankiinni dabadeed baa gaalowdeen iimaan waa loo qiray iimaankaa ku sugnaydeen dabadeed baa gaalowdeen maxay ku gaaloobeen dheelleelkaa hadallada ay ku dhawaaqeen dheelleelka ugu dhawaaqeen taasay u gaaloobeen waxaa kaloo laga qaadanayaa oo ay aayaddu daliil u tahay kufriga inaan ictiqaad loo shardinin oo iyadoo markaa qofku aanu wax caqiidaysnaynba inuu gaaloobi karo ayaa markaa laga qaadanaya fayenbagii lilmuslimi an yaxdaraha waxa u haboon qofka muslimka inuu ka digtoonaado wayakhaafa minha iyo inuu ka boqo calaa nafsihi naftiisa uga boqo nacuudu billaahi min muujibaati qadabi ilaahay baan ka magan gallay waxa cadhadiisa waajibinaya wa aliimi ciqaabi iyo yani ciqaabtiisa yacni markaa xanuunka kulul ayaannu allah markaa ka magan gallay wa sala allahu cala nabiyina muxamadi wacala aalihi wa saxbihi wasalam darsiga halkaas ayuu ku dhammaaday in sha allahu tacaala ardaydii kollay ku taxnayd wixii u diyaara imtixaan yacni duruusihii aynu soo qaadannay saddexdii kitaab in allahu tacaala waa lagu imtixaani doonaa laakiin fursad yar baa la siinayaa oo wiigga markaa soo socda ayaa marka maalmihiisa kollay dambe ayaa marka imtixaanku dhacayaa oo markiisa lagu imtixaani doonaa iyadoo la kala qaadayo oo labada kitaabee horena la israacinayo alqawaacid iyo usuul alaaa yani isku imtixaan bay noqonayaan yacni nawaaqidka dersiga nawaaqidkuna imtixaankiisu isagana gaar ayuu markaa noqonayaa marka insha allahu tacaala maalinta ay noqonaysana waa laydin soo xadidi doonaa waa laidiin soo sheegi doonaa dersigana marka dambe la bilaabi doono kitaabkii afraad dib baa laga sheegi doonaa insha allahu tacaala halkaasuu inoogu joogayaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk